raafidadu waa nimanka loo yaqaano shiicada shiicada ayaa qaybo badan ah aada bay u kooxa badan yihiinoo dawaa'if aada u fara badan wa daa'ifo ka mid ah ayaa la yidhaahdaa alrawaafid waana nimanka la yidhaahdo itnaa cashariyana waa la yidhahda rawaafidna waa la yidhaahda magacyo fara badan bay leeyihin ictiqaadaadkooda ama caqaa'idooda waxaynu nidhi waxaa ugu muhiimsan waxay qabaan in nebigu sal alla alay wasalam uu dardaaran rasmi ah ka tegey oo khalaafada uu dardaarmay caliy bni abi taalibin radi allahu canhu waxaa kaloy qabaan imaamadu nas unbay ku sugnaataa waxaa kaloy qabaan aimadoodu labiyo tobanka inay macsuumin yihiin bal waxay qabaan inay cilmulgheybna wax ka qarsoon uusan jirin waxay yidhaahdaan laa walaa'a ilaa bibaraa aalubeytka lagama weli dhigan karo ilaa in laga beri noqdo cadowgooda mooyaane cadowgoodana waxay ku wadaan saxaabada intoodii kale oo abubakar iyo cumar ay u horeeyaan wayna lacnadaan waxaa ka mid a waxay qabaan qur-aanka aan haysanno inuu bedelan yahay oo uu muxaraf yahay oo wax ka maqan yahay qur-aankii nebi maxamed lagu soo dejiyey oo dhammaystiran ma la hayay leeyihi oo iyagu inay hayaan bay rumaysan yihiin qur-aankan ina la yaalana inuu kala dhiman yahay oo uu mubaddel yahay oo beddelan yahay axaadiista inagu aan xujaysanno bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo axaadiis uma aha kutub kaley leeyihiin iyo ruwaad kale iyo yacni saxiixulbukhaari kaley leeyihiin kitaab kafi la yidhaahdo baa saxiixulbukhaari waa ayaga marka asaab yacni dumarkii nebiga sal alla alay wasalam iyo xasaskiisa isagana iyagana way lacnadaan khaasatan caaisha iyo xabsa ha ugu horreeyeenbe marka nimankaasi waa nimanka loo yaqaano raafidada loo yaqaano mabaadidooda waxaa ka mid a ah mabda'a tuqyada la yidhaahdo atuqya oo macnuhu uu yahay ruuxu mabdiciisa inuu qarsado oo wuxuu rumaysan yahay waxaan ahayn inuu sheegto markuu kula kulmo shiiciga raafidiga ah wuxuu sheeganayaa waxa aan hadda sheegayno wax ka gedisan buu sheeganaya waa inkirayaa kulli leanna mabdi'iisaa yani u ogol oo inuu tuqyo sameeyo wax qarsado waaba asal ka mida usuushooda waxaa ka mida inay u yaqaanaan mutcada waxaa la yidhahda mutcada oo dumarku inta wakhti lagu lagula heshiiyo ujuuro mucayanana lagula heshiiyo waktigaa iyo muddadaasi layska yacni haysto kadibna markii waktigii dhammaado ujuuradeedii la siiyo oo laga dhaqaaqo mutca la yidhaahdaa ayadana waxay ka mid tahay waxay u yaqaanaa waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn bay u haysta waa nooc macnaha zinaa ah waay nooc zinaa ah weye oo macnaha wax weeyaan fii sadri lislaam bay mashruuc ahayd gadaal dambe waa la nasakhay macnaha ayib adiga waxa weye khubsigoodu wax la sheegi kara ma aha nimankaasi marka waa nimanka raafidada la yidhaahdo usuushooda waaweyn waxaa ka mid a asxaabu rasuuli llahi sal alla alay wasalam markuu nabigu geeriyooday kadib way ridoobeen bay qabaan ilaa dhowr mooyaane wax yaroo fara ku tirisa mooye asxaabta intooda kale diintayba ka baxeenba way ridoobeen bay qabaan ayib nimankaa wey nimanka raafidada la yidhaahdo ee magacaas caanka ku ah waxay caan ku yihiin oo lagu yaqaana weligoodba inay gaalada gacansaar saar la leeyihiin bikhilaafi maa yudhiruuna waxa ay muujisanayaan oo gaalada inay necab yihiinna xaqiiqadoodu waa ka gedisanta weligoodna taariikhda inta la hayo shiico raafidada iyo nimankii la odhan jiray cubaydiyada oo macnaha waxa weye iyaguna uun halkaa ka soo jeeda iyo gaaladu weligoodba gacansaar bay lahay taariikhda markii dib loo raaco markay ku soo galeen magaalada la yidhaahdo bakhdaad caasimatulmuslimiin oo ay khaliif ka dileen ninka soo geliyey ee hoos kala xidhiidhayay wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray ibnulcalqami nin la dhihi jiray oo shiici ah oo khaliifkana la taliye uu ahaa ah, khaliifka la taliye uu ahaa isla markaasi gaaladana hoos buu kaga xidhnaa suu u waday buu soo geliyey caasimatulmuslimiin isagaa sababu ahaa wixii macnaha la baabi'iyey iyo caasimadii la qabsaday iyo khaliifkii la dilay iyo saas way macnaha wataariikhu yuciidu nafsahu maantana baqdaad yaa soo geliyey maraykanka iyo xulafadiisa ya shiica soo gelisa shiica gaalo colla ah waa warka layna maqashaynayo wey yacni waa waa waa lucba waa ciyaar dadka wax magaradkaa lagu sirayo wa laakiin shiico iyo gaalo meel ma kala jiraan saas macana ayib nimankaasi marka waa nimanka raafidada la yidhaahdo marka laga hayo hadlayo asalka asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam iyo xuquuqday ummadda ku leeyihiin qolyaha khilaafay madhabka ahlu sunnaha kow waxaa ka ah raafidada qolada labaadii waxa weeyaan waa nimanka la yidhaahdo khawaarijta khawaarijtuna iyagana nebigaa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ninka ay ka farcameen iyo asalkoodu wakhtigii nebiga salawatu rabbi wasalam aley usan nebigu dhimaninba ayuu macnaha soo baxay laakiin xoogaysigooda iyo markay wax jiro noqdeen oo daa'ifo noqdeen waxay ahayd xilligii khalaafadii cali bni abi taalibin radia allahu canhu nebigaana sii sheegay sal lla alay wasalam inay bixi doonaan cali inuu la dagaalami doono yani waxa weeye axaadiista uu nebigu ku caddeeyey in yacni cali iyo reesham khusuumadii ka dhexaysay cali inuu gar leeyaho xaq leeyaho isagu uu macnaha waxa weeye ka mudan yahay axaadiistuu nebigu ku caddeeyey bay ka mid tahay salawatu rabbi wasalaamu calayh yani khawaarista inuu isagu la dagaalami doono nebigu sheegay sal ly slm o waa la dagaalamay mowqicatu nahrawaan ayuu kula dagaalamay cali bn abi aalib radi allahu canhu khawaarijta nebiga axaadiis fara badan buu marka ku tilmaamay tilmaamahooda uu sheegay inay bixi doonaan xataa waktigay bixi doonaan buu nabigu sheegay sal alay wasalam wuxuu nabigu ku sheegay sal alay waslam inay diinta ka dhex siiban doonaan inay diinta ka dhex bixi doonaan sida leebku meesha lagu ganay uga dhex baxoo kaleeto wuxuu nabigu ku sheegay sal alay wasalam inay yihiin ayda ahlu naarka dadka naarta gelaya aydooda inay yihiin buu nabigu ku shegay sal alay slam wuxuu nebigu sal alay wasalam ku sheegay yacni sharu qatla inay yihiin qatlaahum dad la dilo kuwa ugu shar badan inay yihiin khawaarijda dadka laga lahayo saas way macana waxaa kaloo nebigu uu sheegay sal alla alay wasalam mu'miniinta kuwa ugu fadli badan buu fadli badan buu nebigu ku tilmaamay dadka la dagaalami doona khawaarijta adugu nimankaa warkoodu ayaguna waa kuwa waxay qabeen asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam bacda qadiyati taxkiim waxay gaalaysiiyeen cali bn abi aalib mucaawiya iyo dadkii raacsanaa iyo saxaabadii la socotay oo dhan bay gaalnimo ku xukumeen ayaguna halkaasay mas'aladaa ka soo galeenoo takfiiru asaxaaba wa fuqahaau saxaaba takfiirintooda ayaa iyagana usuushooda ka mida nimanka la yidhaahdo khawaarijta ayib magaala baa aada laysu weydiinayaa khawaarijtu magaala raafidadu magaala ama araafida qolada usuusha aan hadda soo sheegnay qaba laa shaka fii kufrihim culimada qaarkood waxay kala qaadaan culimmadooda iyo caamadooda laakiin waxa aan soo sheegnay ruuxa qabaay oo raafidada usuushooda ah kufrigiisa shaki kuma jiro maxaa yeele ruuxa qaba qur-aanku inuu kala dhiman yahay kufrigiisa ma shaki baa ku jira ruuxa aan axaadiistaba aynaan isku master ahayn kufrigiisa ma shaki baa ku jira la shak asxaabu rasuuli llahi sal ly slam inay ridoobeen ninka qaba kufrigiisa shaki kuma jiro wahaakadaa usuul waaweyn bay qolyahaasi diinta kaga baxeen oo kufrigoodu waa shaki shakila'aan ayb amaa khawaarijta ayagu waxa weeyaan culimmada salafku radia allahu canhum wa ardaahum qaarkood mayna gaalaysiin jirin cali bin abi aalib baana ka mid ah oo waa la weydiiyey ma gaala baa layidhi min alkufri farrub gaalnimayba ka carareenba waxaan ay jiedheen oo dhan waxa u geeyeyba gaalnimo ka carar cararwey marka yani waa khilaafiye wey waa laisku khilaafsan yahay khawaarijtu ma gaala mise gaalo ma aha nusuusta marka la fiiriyo daahirka nusuusta waxaa ka muuqda inay gaalo yihiin saasaa daahirka nusuusta ka muuqda amaa culimada xaggooda waa waa isku khilaafsan yahin qaar waxay leeyihiin gaalo maha qaarna waa gaalaysiinayan macana ayib faqad halaka fi lhaalikiin rasuulku wuxuu yidhi sal alay waslam buu yihi marka laa tasubu caayina asxaabi asxaabtayd ha caayina faman sabahum ruuxii caaya facalayhi korkiisa ha ahaato lacnat lacnatullaahi lacnadda ilaahi ha ahaato xadiidkaasi qeybtiisa hore oo laa tasubbu asxaabi ah wuxuu ku soo arooray bukhaari iyo muslim min xadiidi abi saciidin alkhudri iyo abu hurayra waana xadiiskii aad garanaysaan qisadii markii cabdiraxmaan ibni cawf iyo khaalid ibnu waliid waxoogaa ay isku dhaceen oo nebiga sal lla alay slam arrintii ay soo gaadhay buu wuxuu yidhi laa tasubbuu asxaabii hadalkaasi khaalid buu dhacay iyo ragga la midkaa leanna waxa weeyaan yacni cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ahaa muhaajiriintii hore idna raggii dib ka soo islaamay marka waxa weeye nebigu sal lla lay laa tasubuu asxaabii yacni qisadaasi ayaa sababteedu ay ahayd nebigu wuxu uhi sal lla lay asxaabtayda ha caayina falow anna axadakum midkiin anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin uxud wax la mida dahaban oo dahab ah maa balaqa ma uu gaadhi karo mudda axadihim midkood mudkii walaa nasiifahu iyo niskiistoona wax yaroo sacab ah sacabka muggii gacanta muggeed oo midkood uu baxsaday ma gaadhi kartaan xataa haddaad buurta uxudoo dahaba ah aad bixisaan limaada leanna wakhtigay diinta soo garab istaageen baa wuxuu ahaa wakhti aan si kasta haddii loo dadaalo aan laga dabategi karin oo la gaadhi karin laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi wa qaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu wa kulan wacada allahu اlxusnaa saas way macnaha marka yani waxa weye nebigu sal lla slam saasuu le asxaabtayda ha caayina xadiidkaasi marka bihada lafdi bukhaariyo muslim buu ku yaalla amaa lafdigan facalayhi faman sabahu facalayhi lacnat اllah oo ruuxa caayaya lacnadiisa ah asagu wuxuu ku soo arooray yacni masaadir kaleu ku soo arooray oo masalan ibn abi caasim fi sunna wuxuu ku soo saaray can cabdiraxmaan ibni saalimin can abihi can jaddihi lafdi ah ina allaha اkhtaaranii waاkhtaara lii asxaaban ilaahay baa ii doortay buu nabi uri sal lla alay wasalam asxaabna wuu ii dooray dadka dad buu iiga dooray fajacalahum lii wusaraa'a wa ansaaran wa ashaaraa wuxuu ilaahay iiga dhigay wasiiro iyo kuwo ansaaroo ii hiiliya iyo wa ashaaran kuwa xidida buu alla iiga dhigay oo ila xidida faman sabbahum facalayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin buu naburi sal lay slm ruuxii caaya korkiisa ha ahaato lacnadda ilaah iyo malaa'igta lacnadooda iyo dadka oo dhan lacnadoodu korkooda ha ahaado korkiisa ha ahaado laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun faradna laga aqbali maayo sunnana laga aqbali maayo xadiidkaasi bi hada lafdi waxaa soo saaray ibn abi caasim fi sunna sheekhu اlalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix wuxuuna ku keenay silsilada saxiixada buu ku keenay qeybtiisa dambe khaasatan oo odhanaysa faman sabahum facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati waاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun wuxuu ku keenay saxiixada yacni laba kun saddex boqol iyo afartan raqamkaasuu ku keenay ayib wuxuuna odhanayaa sheekhu bacda uu u isnaadiyey kadib طabaraani iyo abu nucaym iyo khatiib fi taariikh min xadiidi cabdillahi bni cabaas ibni abi caasimna sunnadu u tiiriyey min mursali caطaa wuxuu sheekhu yidhi yacni waxa weeyaan xadiidku bimajmuuci turuqihi xasan inuu yahay buu ku sheegay weliba waxa weeyaan waa yani saxiix waa noqon karaya xadiidku oo wala yacni lafdigiisa macnaha sidoo kaleeto min xadiidi caaisha ayuu soo arooray oo tabaraani baa awsadka ku soo saaray waxaana lafdigiisuna waxa weeyaan laa tasubuu asxaabii lacana allaahu man saba asxaabii asxaabtayda caayina lacnadda ilaahay ha ku dhacdo alla ha lacnado asxaabtayda ruuxii caaya wuxuu leeyahay alimaam alhaythami fii majmaci zawaa'id wuxuu yidhi lafdigaa isaga ah caaisha lafdiga طabaraani wuxuu yidhi rijaaluhu rijaalu صaxiix hayra caliyi bni sahlin wa huwa hiqa yacni waxa weeyaan xadiiska marka ariiqiisa waa sugaya adiga almuhim xadiidka labadiisa shadriba waa suganya shariga horoo laa tasubu asxaabii isagu wuxuu ku yaalaaba saxiixayn shariga dambe oo ah in la lacnado saxaabada ruuxa caayana isaguna akthar min master buu ku yaalaa wabittaali xadiidku lafdigiisaas dambena waa sugayn laakiin labada lafdiyoo saa isu saaran laa tasubuu asxaabii faman sabahum facalayhi lacnatullahi saa isu tarkiibsan ayaan macnaha wax weeyaan ayaan lahaynin taqriiban alfaad kale kagedisan baa ka gedisan baa jirta macnaha oo macnaha waxa weeyaan wuxuun kaga gedisan sidaas way macnaha ayib almuhim xadiisku waa sugan yahay xadiidku marka wuxuu sugayaa ruuxii saxaabada nebiga sal alla alay wasalam wax ka sheega ama caaya yacni waxa weeyaan inuu yahay ruux malcuun ah oo lacnadi ku dhacday ma gaaloobayaa mise ma gaaloobayo shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat assaarimu lmasluulka aakhirkiisa ayuu kaga hadlay saxaabada ruuxii caaya ama wax ka sheega ma ridoobayaa mise ma ridoobaya ruuxii doona meesha meeshaa yacni ha raajico tafsiil badan buu geliyey macnaha ayib oo wuxuu leeyahay yacni saxaabada dhammaantood ama intooda badan inay ridoobeen ruuxii qaba ama intooda badan inay faasiqiin noqdeen ruuxii sidaa qaba wuxuu leeyahay laa rayba fii kufrihi liannahu mukadibun lima nasahu alqur'aan fii gayri mawdicin min alridaa canhum waathanaa'i calayh sida rawaafiddu ay qabto hadda aan sheegaynay saxaabada intooda badan way ridoobeen ama intooda badan faasiqiin bay noqdeen sidaa ruuxii qabaayey kufrigiisa shaki kuma jira buuri waana tii aan tilmaamayna amaa ruuxii saxaabada ruux ka mida maalan caaya ama wax ka sheegaaya limaada uu wax uga sheegaya liayi qarad yacni waxa way maxaa ku bixiyey marka tafsiil fara badan buu gelinayaa ruuxii raba halkaa ugu noqdo asaalim almasluuk aakhirkiisa ayuu kaga hadlayaa shaikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ayib wa qaala nebigu wuxuu yuhi sal lla lay slam man axabbahum ruuxii jeclaado saxaabada fa bixubbii aniga jacaylkayga dartii ayuu axabbahum u jeclaaday waman ruuxii abqadahum naca fa bibugdii nacaybka aniga uu necab yahay darteed buu abqadahum u nacay waman aadaahum ruuxii dhiba saxaabada faqad aadaanii waa idhabay buu nebigu sal lay slam waman sabahum ruuxii caayana fa calayhi korkiisa ha ahaato lacnatullaahi ilahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato lacnada ilahay korkiisa ha ahaato xadiidku yani waxa weeyaan waxaa soo saaray alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullah waxaa kaloo soo saaray alimaamu axmed fii musnadihi can cabdillahi bni muqafal lafdigiisuna wax weeyo nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam yani allaha allaha fii asxaabii ah, allaha allaha fii asxaabii asxaabtayda iska jira wey laa tattakiduuhum garadan bacdii gadaashay ha ka dhiganina saxaabadayda hadaf aada toogataanoo taargad aada carabkiinna iyo aada wax kaga sheegtaanoo mar walba uun aada macnaha durtaan ha ka dhiganina faman axabahum fabixubbii axabahum waman abqadahum fabibugdii abqadahum saas wey waman aadaahum faqad aadaanii waman aadaanii faqad aada allah waman aada allaha fayuushiku an ya'hudahu bihada lafdi buu tirmidi iyo musnadu axmed ku yimid xadiidku alimaamu tirmidina bibacdi nusq wuxuu yidhi xasanun hariib laakiin xadiidku waa daciif ruwaaddiisa mid ka mida ayaa daciif oo ku jira wuxuuna sheekh albaani caleyh raxmatullahi kaga hadlay silsilada daciifada ah laba kun sagaal boqol iyo kow halkaasuu ku tafriijiyey sheekhu kaga hadlay waa daciif marka xadiisku lafdigaa isaga macnaha ayb daciifu tirmidiga sidoo kale isagana wuu ku daciifiyey marka axaadiis kaleeto oo laakiin nagaga filan baa jirta sida xadiiskii saxiixaynka ku arooray hadda sheegaynay iyo keyrkiiba saas way macnaha wa qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly waslam man axabahum ruuxii jeclaada fa bixubbihi aniga jacaylka uu jecel yahay darteed buu axabahum u jeclaaday waman ruuxii abqadahum nacana fa bibugdii nacaybkayga aniga uu necab yahay darteed iyo sababteed buu abqadahum u nacay waman aadaahum ruuxii dhibana faqad aadaanii waa i dhibay waman sabahum ruuxii caayana fa calayhi lacnat ullah korkiisa ha ahaato lacnada ilaahay subxana wa tacaala ruuxa saxaabada caayaya qur-aanka daahirkiisa marka la fiiriyo taqriiban waxaa ka muuqata ruuxa saxaabada yacni cuqdada u haya ee ciilku hayo ee saxaabada necab daahirka xadiiska waxaa laga qaadanayaa inuu kaafir yahay xagee qur-aan ku sheegay fii aakhiri suurat maxay ahay suurat اlfatxi ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا عيل هي عرو هي عقدة أقاضة وقالة saas macnaha liyagiida bihim alkufaar fii suurati alxashri sidoo kale dadka fayga leh ee mu'miniinta markuu ilaahay ka hadlaayay saddex baa mu'miniinta laga dhigay lilfuqaraa'i almuhaajiriina waa qolo qolada labaadna waxa weeyaan waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana qolada saddexaadna waxa weeye waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan saddexdaa waxaan ahayn mu'miniinta ilaahay kuma tirinin qola waa muhaajiriintii hore oo maka ka soo hijrootay qolona waa walaalahoodii ay madiine ugu yimaadeenee ku soo dhoweeyey ansaar qolada saddexaadna waa kuwo kuwaa ka dambeeyo u ducaynaya walaalahoodii iimaanka uga horreeyey ma caayayaan walaalahoodii iimaanka ugu horreeya saxaabadii kuwa caayaya qur-aanku ma sheegin inay dad ahluliimaana yihiin saas wey macnaha salafkuna ridwaanullaahi calayhim axaadiistaa faraha badanee nebigeennana sal alay slam way ka sugan tahay ijmaaca salafkuna waa ku dureersaday saxaabada nebiga sal alay wasalam in aan la caayin waxna laga sheegin la ixtiraamo saas wey macnaha ayib oo sababtu waxa weeyaan haddii saxaabada wax laga sheegoo la tacniyo saxaabada haddii wax laga sheego wax ka sheegga saxaabadu macnaha waa wax ka sheegga nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu caleyh sababta waxa weeye nin haddaad doonayso sidiisaba inaad garato dadka saaxiibadiisaa la fiiriyaa soo ma ninka saaxiibadii xun yihiin waa nin xun ruuxa saaxiibadii wanaagsan yihiinna waa ruux wanaagsan hadday noqodo nebi maxamed saaxiibadii dad xun bay ahaayeen haddii dad xun ninkii la oo la fadhiisan jiroy dad u ahaayeen isaguna sooma xumayn taasaa ka dhalanaysa saas waa masale khadiira jiddan saas way macnaha marka waa tacni nebi maxamed la tacninaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka labaad waxay tacni ku tahay shareecadana tacni bay ku tahay leanna nebi maxamed ayaa diinta naga soo gaadhsiiyey saxaabada naga soo gaadhsiiyey haddii iyagii la duro oo cadaaladoodii la duro oo diintoodii la duro diintay soo gudbiyeenna waa durmaysaa ma badbaadayso saas daraaddeed ba abu zurcat alraazi imaamkii muxadiska ahaa wuxuu yidhi waxay damceen markay saxaabada nebiga wax ka sheegayaan waxay damceen inay diintannada duraan si kale way ugu suuroobi weyday ilaa ay xamalatu risaala dureen waxayna doonayaan risaaladii ilaahay ee nebi moxamed sal lla alay waslam loo keenay raggii noo soo gudbiyey wax ka sheegooda waxay doonayaan inay shareecada ku buriyaan bay doonayaan sidaa inay shareecada kaga taqalusaan bay doonayaan ayagaase ku habbooni badan duridda bu nin isaguba dhaawac ahoo duran muxuu duri iyagaa ah, fasaqa ah ama kafara ah warkooduba xaggee buu mariba horta saas way sidee bay u gaari karaan asxaabu rasulillahi sal lla slam saas way macnaa ruuxa mar haddaad aragto marka asxaabu rasuulillahi sal alay slam isagoo weyniinaya oo qadarinaya oo ilaalinayo xuquuqdooda ilaalinayo u taraxumaya ruuxaasi waxaad garataa inuu yahay saaxibu sunna ah. haddaad aragto asxaabu rasuulillaah ama nin ka mida ruux dhacninayana waxaad ogaataasi ruuxaasi inuu yahay saaxibu hawa waibtidac inuu saaxibu bidca yahay baad garanaysaa wey macnaha saas weyaan ayib wa yaraa waxay arkaan meeshan marka mas'alada ku saabsan mas'alatu asaxaaba ashaaciradu waxay la madhab yihiin ahlu sunnaha masaa-isha naadirka ah ee ay ahlu sunnaha ku waafaqsan yihiin ashaaciradu bay ka mid tahay masaladan oo waxay qabaan sidaa hadda aan u sheegayna asxaabu rasulilah sal alay wasalam weyneyntooda iyo qadarintooda ayay ashaaciradu qabaan macna ayib wa yaraa waxay arkaan buu yidhi oy ictiqaadinayaan asxaabu alxadiidi asxaabuulxadiidku waxay ictiqaadiyaan aljumucata salaadda jumcada ah waalciidayni iyo labada ciidood iyo wakayrahumaa iyo kayrkood oo min asalawaati ah waxay arkaan oo ictiqaadinayaan khalfa kulli imaamin imaam kasta gadaashiisa in lagu tukado imaamkaasoo muslimin oo muslim ah baran baari ahaayaa baran baari kaana ahaayaa imaamkaas aw amase faajiran ama faajir ahaaya halkan macnaha wuxuu wuxuu yacni inoo sheegaya a'immada dadka salaada tujiya haaliban waxay ahaan jireen a'immada dadka salaada tujiya madaxday ahaan jireen intaynan imaanin in la kala saaro madaxa muslimiinta siyaasi siyaasad ahaan hoggaamiye iyo madaxa muslimiinta diin ahaan hogaaminaya intayna kala bixin oo aan la kala saarin markii nebi moxamed sal lla alay slm waqtigii nebi moxamed iyo waqti khulafaa uraashidiin imaamka muslimiinta madaxa u ah baa salaadana tuji jira ninka marka salaada tujinaya hadduu yahay ninkii imaamkaayo madaxa ahaa iyo hadduu yahay imaam raatib ah walow kii madaxdaaba yuusan ahaanin laakiin imaam raatib oo masaajidka tujiyo wey imaamkaasi dadka tujinaya in salaadaha lala tukado oo jumcada markii dadka tujinaya lala tukado salaadihii ciidda ahaa lala tukado salaadihii kale waajibka ahaa lala tukado gadaashiisa lagu tukadoo lagu xidhaayey waa madhabka asxaabuulxadiid ahlusunna waljamaca saasay qabaan imaamkaasi ama ha noqdo imaam caadil ah ruux toosan oo mustaqiim ah oo waajibaadkiisa gudanaya xaaraamtana ka fogaanaya ha ahaado ama faajir ha noqdo dembiile oho dunuubta waaweyn aan iska ilaalinin adiga masaladu waxa weeyaan wuxuu doonaya inuu ku idhaahdo imaamka salaada ku tujinaya shardi ma aha inuu yahay macsuum saas way macana inuu macsuum yahay shardi ma aha imaamka salaada ku tujinaya hadduu faajir yahay salaadaadii gadaashiisa waa ku asaxaysa hadduusan markaa gaaloobin fujuurkiisi iyo bidcadiisu haddayna gaalnimo gaadhsiinin oo weli uu yacni xeradii iyo xuduuddii islaamka uu ku jiro fujuurkiisu isaguu saaran yahay laakiin adiga salaaddii aad ku daba tukanaysa waa kaaga asaxaysa maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay dadka ummadda salaada tujinaya iyo madaxda iyo in fujuurkoodiiyo markay khalad galaan oo macaasi ay galaan in la yidhaahdo warkaasi waa faajir faajire jumcana lalama tukado jamaacana lalama tukado ciidna laguma daba tukado oo xoggeed aadi duurkaagaa iskaga tuko taasaa la diidan yahay limaada lianna waxaa la diidan yahay salaada jamaacada sideedaba ilaalinteedaa la doonaya wada jirka muslimiinta ilaalintiisaa la doonaya saas way macnaha mas'aladuna waxa weeyaan haddii uu ruuxu heli karo hadduu ruuxu heli karayo imaam cadil oo oon faasiq ahayn faajirna ahayn hadduu heli karo masaajid uu tujinayo hadduu heli karayo waa inuu kaa ku daba tukadoo kaa aado hadduusan heli karin oo uusan kaa heli karaynin inuu ku daba tukado imaamka faajirka ama faasiqa inuu ku daba tukado waa lagama maarmaan oo salaadii kama tegi karayo jamaacad ahayd macnaha laba hadday isu qabsadaan inuu imaam faajir ah ku daba tukado iyo inuu la-aan noqdo labadaa hadday isu qabsadaan laasim waxaa ah inuu ku daba tukado imaamka faajirka ah fujuurkiisa isaguu jiraa bidcadiisu isagay jirtaa macsiyadiisa isagaa lagala xisaabtami adigu laakiin wada wadajirkii muslimiinta ilaalintiisa iyo ajirkii jamaacada waad heli fujuurkiisana isagu saaray saas way macana ayb macnaha waxaa laga wadaa sida ibn abilciz iyo shaykh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullaahi ay leeyihiin man taraka aljumucata waاljamaacata khalfa alimaami alfaajir huwa mubtadicun cinda akar اlculamaa ruuxii ka taga imaamka faajirka a gadaashiisa salaadda inuu ku tukado oo jumcada iyo jamaacada uu ku oogo gadaashiisa ka taga isagoon cid kale heli karin oo salaaddii jamaacada iyo jumcada saag kaga tagaay wuxuy leeyihiin culimmada badankood agtooda waa mubtadic ruuxaas limaada lianna salafku ridwaan ullaahi calayhim kaanuu yusalluuna khalfa ala'ima alfajara a'imada faajiriinta gadaashooda way ku tukan jireen oo maala waxaa ka midba ah cabdullaahi bni cumar sida saxiix lbukhaari ku yaalla cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu wuxuu ku tukan jiray xajaaj ibni yuusuf gadaashiisuu ku tukan jiray xajaaj ibni yuusuf baa tujin jiro marmar isagaa amiir ahaa wuu ku daba tukan jiray xajaaj ibnu yuusuf sooma garanaysaan ah, waa ninkii safaagga ahaa safaagga ahaa ee ummadda baabiyi wa ninkii noocaa ahaa ayuu ku daba tukan jiray waa faajir soo ma laa shaka inuu faajir yahay oo faasiq yahay fisqigiisi iyo fujuurkiisi kuma jiro intaa ma waxbaa usii dheeroo talow macnaha waxa weeyaan ma hawl kaleeto culus baaba usii dheer waa waa yacni waa mid kale laakiin fujuurkiisa iyo fisqigiisuu bannaan ku yaalla wa maca daalika cabdullahi bni cumar radi allahu canhu wuu ku daba tukan jiray anas ibnu maalik baa sidoo kale ku daba tukan jiray saxaabo badan baa ku daba tukan jiray waxaa ka mid a maalan cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu canhu iyo saxaabo uu ka mid yahay waxay ku daba tukan jireen ninka la odhan jiray alwaliid ibnu cuqba bn abi mucayd khamraduna cabbi jira kuufu amiirka ah amiir buu ahaa min qibali cuثmaan ibni cafaan radi allahu canhu ayib marka waa lagu daba tukan jiray isagoo khamrada cabay ilaa mar ay yani waxa weyaan intuu salaad subax tujiyey laba ragcadood markuu tujiyey iyo intuu ka soo horjeesaday buu wuxuu hi maydin kordhiya waa khamraysan markaasaa cabdullahi bn mascuud wuxuu ku yidhi weligaaba siyaadadaa unbaad nagu waday buu ku yidhi siyaadadaa unbaa makaaga baranayba marka isagoo khamradii cabaya oo khamraysan bay haddana ku daba tukan jireen ninka khamrada cabaayo waa faasiq walaa shaka inuu faasiq yahay haddana maca dalika asxaabu rasul lah sal lla alay slam way ku daba tukan jireen ayib waxaa ka mid a maalan fii saxiixi albukhaari cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu markii nimankii huwaarta ahayd isku wareejiyeen oo ay macnaha doonayeen inay dilaan ayaa waxaa u yimid nin baa u yimid nin baa u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi inaka imaamu caamatin wa hada aladii sallaa biاnnaasi imaamu fitna ilan yacni khaliifkii inuu meeshii ka soo baxo loo diiday cuhmaan oo waaba lagu wareegsan yahay nimankii huwaarta ahaayee soo duulayee dilkiisa rabay nin ka midaa dadka tujinaya marka nin baa cuhmaan u yimid marka markaasuu ku yidhi cuhmaanow imaamkii muslimiintaa tahay nin imaamu fitna ah oo raggii fitnada waday ah baa salaaddii dadkii tujinay ah, maxaan samaynaa buri cuثmaan wuxuu ku uhi yabna akhi ina الصalaaةa min أxsani ma yacmalu الnaas faإida أxsanuu faaxsin macahum waإida asaa'uu fاjtanib isaa'atahum buri ah, wuxuu yidhi yacni yabna akhi salaaddu wuxuu yidhi waa wax la sameeyo waxa ugu wanaagsan wey dadka ku tujinaya hadday wanaajiyaanna wanaagooda ku raac hadday xumaan sameeyaanna xumaantooda uun ka fogow laakiin salaaddii ha ka goosanin xumaantooda waa imaamu fitna haddana maca daalika maadaama masaajidkii isagu uu tujinayo salaaddii looga tegi maayo oo waa lagu daba tukanayaa way macnaha ayib aahaartaasoo dhan baa kutusaysa bal nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadu markay weydiiyeen a'immatul jawrku markay oo salaadda wakhtigeeda kadib dhigaan maxaan samaynaa bay nebigu yidhaahdeen muxuu nebigu ku jawabay sal lla alay slam ya nimanka madaxda ehe salaadda wakhtigeeda kadib dhigi doona markay yimaadaan saxaabada muxuu nebigu kula teliyay inay sameeyaan salaadda wakhtigeeda tukada buu nebigu sal lla alay slm ayagana salaada markii la gaadho oy wakhtigooda gelayaan la tukada ta dambaan naafilo iyo sunna idiin noqon bu nabi sal lay slm waxaa la ilaalinaya intaa waxaa la ilaalinayaa wada jirka ah, waxaa laga cararayaa khilaaf baa laga cararaya leanna khilaafku waa shar waxaa kaloo la ilaalinayaa salaada jamaacada iyo wada jirka iyo cibaadaadka isla gudashadooda taasaa wax weyn ah nidaamka iyo yacni waxa weeyaan dawladda jirta iyo nidaamkeedana ayadana in la jebiyaa la diidan yahay waxaa kaloo la diidan yahay dadka in sabab loogu noqdo inay ku kacdoomaan oo nidaamka ka hor yimaadaan waxaasoo dhan baa la diidan yahay marka yacni waxa weeyaan walow faajirba ha noqdee haddaadan cid kuu dhaanta heliyinin ku daba tuko imaamka faajirka saas way macnaa fujuurkaasu labuu noqon karaa inuu macsiyo uu galay ka yimid waxaa kaloo uu noqon karaa bidca uu galay inuu ka yimid sidaas daraaddeed asalaatu waraa'a almubtadica iyadana tafsiilkanaa ku jira bidcadiisu hadday bidca mukafira tahay oo diinta ka saaraysa bidcaduu galay lagu daba tukan maayo walaa karaama maala alistiqaafa bikayr illah buu qabaa ilahay hayrkii in la baryi karo gargaar la weydiisan karo ilaahay cid aan ahayn baa wax qaban kara ilaahay cid aan ahayn baa kownkan maamusha kaas lagu daba tukan maayo walaa karaama leanna kaas lagama hadlayo faajir mehe kaasi waa mushrik isagu waxa laga hadlayana waa fajarada amaa nin ku dhacay wax diintaba ka saaraya kaasi isaga lagu daba tukan maayo bidcadiisu hadday tahay bidca hayra mukafira oo aan diinta ka saarayn hadday tahay wuxuu la mid yahay alsalaatu waraa'ahu waxay la mid tahay alsalaatu waraa'a alfaajir tafsiil baa la gelinaya aan soo sheegnay haddii cid kale la heli karana waa laga tegayaa salaaddiisa haddii cid kale aan la heli karinna jamaacada waa la ilaalinayaa calayhi bidcatuhu walaka ajru jamaacatihi adiga ajirka jamaacada aada la tukatay ajirkaaga kaa nusqaami maayo laakiin bidcadiisa dembigeeda isagay saaran tahay macanaa saas weyaan ayb wayarawna waay wayaraa waxay arkaan buu yidhi asxaabu alxadiidi aljumcata bay arkaanoo ictiqaadiyaan walciidayni iyo labada ciidood iyo wakayrahumaa oo min asalawaati ka mid a khalfa kulli imaamin imaam kasta gadaashiisa muslimin oo muslim ah baran baari kaana ahaaya baranta macna waxa wey waa mutiic mid ilaahay ateecsan oo iska ilaaliya dembiyada ahaaya aw amase faajiran mid dembiile ah oo dunuubta waaweyn aan iska ilaalinin ahaya marba hadduu imaamkii dadka tujinayay uu yahay waa inaad ku daba xidhato ood ku daba tukato laakiin waxaa iyadana meesha ku jiro baraarujin mudan marka horeba in muslimiinta imaam looga dhigo nin faajir ah ama nin mubtadica maba habboonaba saas way macana waa nin yacni ruux saalixoo quman oo barri ah waa in looga dhigo haddii uu si uun ku yimaadana haddii la dhaafin karo imaamnimada muslimiinta uu imaamka u yahay ee salaadda uu tujinayo iyadoon mushkila dhicin oo mafsado iyo darar uusan ka xasilin haddii layska fogeyn karo waa in layska fogeeyo hadduu meeshii awood ku haysto xoog inugu haysto xoog meeshii in laga durkiyo laga qaadana mafaasid iyo dhibaatooyin ka weyn baa ka dhalanaysa markaa weeye marka la odhanayo ha lagu daba tukado haddii wax kale la waayo saase macana amaa tacyiin hadduu yimaado iyo magacaabidda maba haboonaba marka horeba in muslimiinta la horgeeyo la hor istaajiy ka nocaas o kale ayib wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu jihaadalkafarati gaalada la jiran gaalada la jihaadkooda ayay la jihaadidooda ayay arkayaan macahum a'immada la jirankooda lala jihaado wa in kaanuu haba ahaadeen a'immada iyo madaxdu jawaratan kuwa jaa'iriin ah fajaratan oo faajiriin ah jawaratan kuwa jaa'iriin oo cadaaladda ka tegey fajaratan oo faajiriin oo cusaad oo dembiilayaal haba ahaadeen macnaha hadday madaxdu hadday iyo a'immadu muslimiinta hogaaminayahay hadday jihaadka iyo dagaalka oogayaan oy gaaladii la dagaalamayaan waa in la raaco oo loogu kaalmeeyo oo la jirankooda gaaladii lala jihaado saas way macanaha ayib hadday doonaan ayagu laf ahaantooda niman cadaaladdana ka tegey oo ee xasho wax ku maamula ha ahaadeen dembiilayaaloo fujuur sameeya ha noqdeen zino iyo ribo iyo khamro la cabbe iyo fasaad kale iyo niman faajiriina haba ahaadeen jawaro ahaadeenoo cadaaladii loo baahnaa bulshada inay ku maamulaan haba ka tageen oo dulmi iyo jawr haba ku maamuleen marba hadday fariidadaa isu taageen fariidadaasi waa loo raacayaa calankaas hoostiisaa laga dagaalamayaa waa loogu kaalmaynayaa saas way macnaa la dhihi maayo imaamka aanu raacayno eenu calankiisa hoostiisa ka dagaalamayno shardi weeye inuu noqdo imaam mutiicah oo barri ah oo macsiyo iyo dunuubta waaweyn aan gelaynin sharti wey hadduu macsiyo iyo dembi weyn galana hadduu isagu jihaadaya isaga la jirto annagu warkiisa kuma jirno waa ka baxa la dhihi maayo saas way macana walow faajiriinba ha noqda saas way ayib waxay la mid tahay hadalkii alimaamu طaxaawi caleyh raxmat ullah uu dhihi jiray wاlxaju wاljihaadu maadiyaani maca uli اlmri min almuslimiina barihim wafaajirihim xajka iyo jihaadka iyo dadka ulil amriga madaxda waa loo raacaya oo macnaha wax weeyaan yacni la khilaafi maayo ama baari ha noqdo imaamkaasi ama faajir ha noqdo ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu macnaha ay iska taagayso laa yubtiluhumaa shay-un walaa yunqiduhu walaa yanquduhumaa wax burin kara ma jiro macnaha wuxuu ka wadaa imaamka fujuurkiisa iyo yacni diinxumadiisa iyo cadaalad darradiisu ma burinayso in xajkana loo raaco jihaadkana loo raaco saas man yaa lagu radinayaa hadallada noocaasoo kale ah waxaa lagu radinayaa nimanka la yidhaahdo raafidadaa lagu radinaya oo raafidadaa waxay shardi ka dhigeen imaamka loo raacayo jihaadku waa inuu yahay imaam caadil ah oo macsuum ah oo khalad ka dhicin saas daraaddeed baa waxay dhaheen jihaad waxaa loo raacaa a'immadii kow iyo tobanka ahaa ee macsuumiinta ahaa ee annagu aan leenahay ilaan kuwaasay macsuumiin iyagu yaqaan hadday kuwaasi tageenna imaamka kuwaa ka dambeeya ee markuu yimaado uun jihaadka in loo raaco ay tahay waa imaamka la yidhaahdo alimaamu almuntadar imaamka la sugayo imaam la sugayo waxaa jira yani waxa weye imaam aimadooda ka mida la yidhaahdo moxamed ibnulxasan alcaskari oo yidhaahdaan wuu dhuuntay god buu galay dhaha sanadku markuu ahaa laba kun laba boqol iyo lixdankii hijiriga yuu god ku yaalla saamuraa god meeshaasuu galay oo isku qariyey bay dheh aakhiru zamaankuu soo bixi doonaa markuu soo baxo ayaa samada laga dhawaaqi doonaayoo markaa la dhi markaasaa la dhihi doonaa ittabicuuhu wa kaas imaamkii la sugahayay raaca ilaa kaasi yimaado jihaad ma jiray dheh saasay dhe macana ilaa kaasi yimaado yacni waxa weeyaan cid kaloo jihaad loo raacayo ma jira dheh laa jihaada fii sabiili illaahi xataa yakhruja alradiyu min aali muxammadin wayunaadii munaadin min asamaa'i ittabicuuhu ah. ilaa kaa raalliga laga yahay godka galay qarnigii saddexaad godka galay ilaa uu soo baxo oo kor laynooga dhawaaqoo la yidhaahdo waa isagii raaca layna yidhaahdo ilaa kaasi ka yimaado jihaad ma jira dheh waa nimankaynu leenahay gaale iska celinaya maxay gaale iska celinaya oo jihaadahaya waxaasaaba ku qufulan waxay leeyihiin culimmadu sunnadu waxay leeyihiin meesha ay leeyihiin wuu ku qarsoomay oo meeshaasaa lagu waayey oo god buu galay ay leeyihiin meeshaasay wakhtiyada qaarkood wakhtiyadaay isleeyihiin wuu soo baxayaa bay intay baqal iyo wax geeyaan hub iyo seefana la tagaan sidii wax dagaalamahayoo kale baa waxay odhanayaan soo bax waktigii baa la gaadhaye soo bax waktigii baa la gaadhay khuraafo waay saas daraaddeed xataa cilmi iskaba dhaafee xataa caqli male baa la dhaha caqli male niman waxaan jirinba raadinaya hadda wax jira maaha wa yacni ninkan ay leeyihiin wuu qarsoomayoo waa la waayey culimada qaarkood waxay isbaatinayaanba wax jira maaha bay leeyihin saas maana marka waxay yidhaahdeen imaamka la raacayo jihaadka loo raacayo waa inuu macsuum yahay oo ninkaa iyo kuwo la mida uu yahayoo yacni ay cad tahay inayna wax dembiya gelin ama ninkii dembi lagu og yahay oo madax ah jihaadna loo raaci maayo xajna loo raaci maayo lana dabageli maayo saasay macnaha qabaan raafidadu ra'yiga raafidada bay marka radinayaan culimmadu markay leeyihiin yacni waxay wayarawna jihaada alkafarati macahum wain kaanuu jawaratan fajara qowlka noocaas oo kale ee kutubta sunnada ku imaanaya kutubta macnaha waxa way caqiidada ee ahlusunna ku imaanaya qasadkiisu waxa way raafidadaa lagu radinaya qasadkiisu raafidadaa lagu radinaya saas way macnaha ayib wayarawna waxay arkayaan jihaadalkafarati macahum la jirankooda in lala jihaado gaalada yacni maca ala'imati wey wain kaanuu haba ahaadeen a'immadaasi jawaratan haba ahaadeen kuwa jaa'iriin ah fajaratan oo faajiriin ah oo maxaa loo raacayaa soo nooc kaalmo a ma ah ninkan daalimkaee faajirka ah ee haddana jaa'irka ah marka dagaal loo raacayo jihaad loo raacayo soo nooc kaalmo ah uma aha warkiisa ha la yeelo ha la ateeco gaaladii ha lala dagaalamo amarkiisa ha la qaato calankiisa ha laga hoos dagaalamo marka la leeyahy soo dawladdiisii laguma xoojinayo ya waa nooc kaalmo a ah wey laakiin kaalmada noocaasoo kale ah maslaxada ku jirtaay ayaa waxay ka badan tahay mafsadada ka imaan karta haddii la yidhaahda yaan la raacin nimankii waa faajiriin inay fusaaq yihiin dembiilayaal weeye haddii la yidhahdo faraha laga qaada iyagii gaalaha laysu daayo oo bulshadii islaamka la yidhaahdo yacni nin imaamoo faajira ha raacina ah haddii la yidhaahdo jihaadna ha la gelina haddii la yidhahdo soo gaaladii ooda soo jabsan mayso ya ayib gaaladii baa ooda soo jabsanaysa hadday ood soo jabsanno ma kala taqaano sheekh iyo shariif iyo saalix iyo daalix ma kala taqaano soo ma sidaas daraaddeed waa dafcu lmafaasid muqadam waay mafaasidda imaan kartaa laga hortegaya midda kaleeta waxa weeye waxoogaagaa icaanadee ku jirta maqalka la maqlayo waa irtikaabu akhafi dararaynoo labada dhib kan ka imaan kara dararka ku jira maqalkiisa iyo yeeliddiisa iyo xoojintiisa iyo taageeriddiisa dararka ku jiraayo wuu ka yahay dararka ku jira haddii aan la raacin oo faraha laga qaado dararka ka imaan karaa ka badan saas daraaddeed waa min baab dafci akhafi dararayni dafci yacni akbari dararayni biakhafihima saas macanaa midka fudud baa la samaynaya si midka culus looga hortago calaa hada alasaas marka u salaysan tahay oo qawaacidii shareecada bay masaladu salka ku haysaa macana ayib wa yarawna waxay arkaan adducaaa ducayn lahum a'immada loo duceeyo bilislaaxi hagaajin loogu duceeyo alla inuu hagaajiyo watawfiiqi iyo waafajin alla inuu waafajiyo waasalaaxi iyo hagaag hagaajin iyo hagaag inuu alla hagaajiyo in loogu duceeyo saas macnaha ayib macnaha waxa weeyaan a'immada in loo duceeyo oo aan la habaarin oo loogu duceeyo maxay inuu ilaahay hagaajiyo subxana wa tacala ilahay inuu noo islaaxiyo sidaasa ahlu sunnaha madhabkooda ka mid ah ayib nabiga sal lay waslam xadiidka cawf bn malik yani alashjaci fii saxiixi muslim ayuu nebigu sal lay wasalam ku sheegay in a'immada u ducayntoodu a'immadiinna kuwa aada u ducaysaan idinkuna idiin duceeya baa ugu khayr badan buu nebigu sal lay slam xadiidku cawf bn malik alashjaci khiyaaru a'immatikum aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum wa tusalluuna calayhim wa yusalluuna calaykum a'immadiinna iyo madaxdiinna akhyaartoodu waxa weeye waa kuwa aad jeceshihiin haddaad raciyaddii tihiin iyaguna idin jecel aad u ducaynaysaan iyaguna idin ducaynaya wa shiraaru a'immatikum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum wa talcanuunahum wayalcanuunakum a'immadiinna kuwooda shar kale madaxdiinna kuwa shar kalena waxa weeye waa kuwa aad neceb tihiin iyaguna idin neceb aada habaartaan ood lacnadaan iyaguna idin lacnadoo idin habaara mar haddaad aragto madaxdii iyo raciyadoodiioo islacnadayoo ishabaaraya meeshaasi waxa weeye khayriya ma yaal ninka madaxda ah khayriyadiisu waxay ku jirtaa inay raciyaddu u ducayso oo macnaha waxa weye ay jeceshahay markaana ma suroobi karto allahuma inuu cadaalad iyo diin ilaahay iyo kitaab ilahay ku maamulo mooye si kale loo jeclaan maayo saas maana mar hadduu jaa'ir yaho daalim yahay si loo jeclaado aad raciyaddu waa habaaraysaa marka macnaha ayb marka wayarowna adducaaءa lahum biاlislaaxi waاtawfiiq saas daraaddeed baa alimaam fudayl ibnu ciyaad yani kamaa e, sida ku soo aroortay kutubta sunnada sida ku timid fudayl ibnu ciyaad baa waxa uu dhihi jiray low ana lii dacwatan mustajaabatan ma jacaltuha ila fi sulطaan hal baryo oo ilaahay iga aqbalaya haddaan lahaan lahaa hal duca ah oo maqbuulo ah haddii lay dhihi lahaa hal baryo oo lagaa aqbali baa jirta ee wuxuun weydiiso baryadayda waxaan yeeli lahaa buu yidhi madaxdaan u ducayn lahaa buui markaasaa waxaa la yidhi bal noo fasir fasir lanaa baa layidhi maxaad ka wadaa markaasaa wuxuu yidhi idaa jacaltuhaa fii nafsii lam tacudnii waidaa jacaltuhaa fi الsulطaani saluxa fasaluxa bisalaaxihi alcibaadu wاlbilaad halkaa duco haddaan anigu isugu isu duceeyo aniga ima gudbaysa buuri haddaan idhaahdo ilaahuw janno igii aniga unbay igu eg tahay haddaan idhaahdo ilaahuw carruur iyo xoolo isi aniga unbay igu eg tahay laakiin haddaan isaga u duceeyo layga aqbalo oo ilaahay sidaa ku hagaajiyo hagaagiddaa isagu uu hagaagay waxaa ku hagaagaya addoommadii iyo dhulkii iyo waddankiiba saas way macanaa salaaxiisaas waxaa intifaacsanaya khalqiga o dhan baa intifaacsanaya macana oo uu gaadhaya macnaa xataa wuxuu gaadhayaa yani waxa weeye man yani bahaa'imta iyo xayawaanaadka iyo cadaaladiisu waa gaadhaysa wax kale iskaba dhaafe maana iyo salaaxiisu waa gaadhaya ayib hadalkaasi bisanadin saxiix buu kaga sugan yahay fudayl ibnu ciyaad abu nucaym iyo khallaal baana soo saaray biisnaadin saxiix saas daraaddeed ba alimaamu albarbahaari wuxuu yidhi idaa ra'ayta arajula yadcuu cala asulطaan faclam annahu saaxibu hawaa waidaa ra'ayta arajula yadcuu liلsulطaan biالصalaax faaclam anahu saaxibu sunna haddaad aragto ninka isaga oo madaxda habaaraya madaxa muslimiinta isagoo habaaraya haddaad aragto waxaad ogaataa ninkaasi waa saaxibu bidca waa saaxibu hawa wey haddaad aragto ruuxu ninka isagoo u ducaynaya madaxa muslimiinta alla inuu hagaajiyo oo uu macnaha waxa weye salaax ugu ducaynayana waxaad ogaataa ninkaasi inuu yahay saaxibu sunna saas way macnaha salafku ridwaanullahi cala waa u ducayn jireen leanna waxa weeyaan salaaxooda ayaa macnaha waxa ummadda salaaxeeda uu ku jiraa ayib ilahay inuu islaaxiyo subxana wa tacala bay ugu ducan jireen wa yarawna waxay arkaan adducaaa ducayn lahum a'immada loo duceeyo bilislaaxi hagaajin loogu duceeyo allah inuu hagaajiyo waaltawfiiqi iyo waafajin waasalaaxi iyo hagaagsanaan inuu ugu duceeyo macnaha walaa yarawna ma arkaan asxaabu alxadiid alkhuruuja bixitaan calayhim a'immada korkooda lagu baxo bisayfi seef lagula baxo wa in ra'ow haba arkeen minhum a'immada xaggooda haba ka arkeen alcuduula leexasho can ilcadli cadaaladda laga leex ilaljawri loo leexdo dulmiga xaggiisa waalxayfi iyo cadaaladdarro jawrka iyo xayfi waa isku macno isku macno dhow ayib yacni waxa weeyaan a'immada in lagu baxo oo seef loo qaato oo kacdoon lagu sameeyooo lala dagaalamo ahlu sunnuhu ma qabaan xataa a'immadaa haba ku arkeen inay cadaaladdii ka leexdeen oy dulmi iyo xaqdarro u leexdeen haba arkeen xataa hay cadaaladda ka tagaan cadaaladda hadday ka tagdaan oo raciyadda u kala eexdaan fujuur iyo fusqina ay ku kacaan gaalnimoba haddaynan gaadhin in lagu baxo oo lagu kaco oo lala dagaalamo oo seef loo qaato ma arkaan ahlusunna waljamaaca mana qabaan yaa qaba a'imka yacni imaamka jaa'irkaa in lagu kaco oo lala dagaalamo waxaa qaba khawaarijta min usuuli alkhawaarij bay ka mid tahay waxaa kaloo qaba ya muctasiladuna way qabaan lianna min usuulihim alamru bilmacruuf wannahyi cani almunkar oo macnihiisu uu yahay alkhuruuj cala ala'ima ah, ninba hadduu ninka madaxa ah marba hadduu jawr ku dhaco oo fisqi ku dhaco waxay qabaan inaan la dhowranine inta lagu kaco oo hub loo qaato laga takhallusoo la rido usuulu alkhawaarij wa usuulu almuctasila waay amaa usuulu ahli اsunna waljamaca waxa weeyaan isagu in aan madaxda iyo a'immada aan lagu bixin ilaa um, allahuma inay yacni waxa weeyaan gaalnimo cadba la yimaadaan mooyaane oo macnaha waxa weeyaan yacni diinta ay kaga baxayaan saas daraaddeed baa sheikhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah wuxuu yidhi min usuuli ahli الsunna waاljamaca luzuumu اljamaca ahlusunna waljamaca usuushooda waxaa ka mida jamaacada in la laazimo wa tarku qitaali اla'ima madaxda la dagaalankooda in laga tago wa tarku اlqitaali fi اlfitna markay fitno dhacdo oo muslimiintu ay macnaha dagaalamaanna dagaalka meesha iyada dagaalkooda inuu ruuxu ka tago wa ama ahlu اlahwaa'i kaalmuctasilati fayarawna alqitaala lila'immati min usuuli diinihim dadka ahlulahwaaga ahlulbidaca sida muctasiladoo kale waxay arkaanoo ictiqaadsan yihiin madaxda in lala dagaalamo la dagaalanka madaxduna inuu ka mid yahay diintooda usuusheeduu ka mid yahay wayajcaluuna qitaala ala'immati min almri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar buu madaxda in lala dagaalamo muctasilada iyo kuwa la midkii waxay u haystaan inuu ka mid yahay min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa ku amray taasay u haystaan marka waxa weeyaan ahlusunna waljamaca usuushooda ayay ka mid tahay inaan madaxda seef loo qaadanin oo lagula dagaalamin walow jawrkay dooniba ha ku gacelan masaladu fii sadri lislaam waktigii saxaabada iyo selafka wakhtigoodii wakhtigii hore sadrigii hore mas'alada a'immada haddii jawr ay ku dhacaan ma lagu kici karaa mas'ala khilaaf ku jiru ah laakiin sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah iyo keyrka ay leeyihiin markii fasaadkeedu soo baxay oo dhibkeeda la arkay ayay ahlusunna waxay isku waafaqeen imaamka jaa'irka inaan lagu kici karin waa itifaaq bacda khilaafin kaana fi sadri alawal khilaafkaasi marka khilaaf muctabara ma aha wuxuuna muctabar u ahaanaynin nusuusta ayuu khilaafsan yahay khilaafku mar hadduu naska khilaafsan yahay muctabar maaha ama khilaaf hore ha noqdo ama khilaaf dib ka yimid ha noqdo oo nusuustu khilaafsan yahay maxay tahay nusuustu khilaafsan yahay waxa weeye nebigu sal alla alay wasalam madaxda noocaasa wuxuu yidhi yaan lala dagaalamayn yaanana lagu bixin yaana lagu bixin waxaa kutusaya xadiidkii hadda aynu sheegayna cawf ibn malik nebigu markuu yidhi sal lla alay waslam madaxdiinna kuwa sharka badani waxa weeyaan waa kuwa yacni aada necab tihiin iyaguna idin necab aada habaartaan idin aada lacnadaan iyaguna idin lacnada ayaa wuxuu yidhi waxaan idhi buuhi yaa rasuul allah afalaa nunaabiduhum bisayfi cinda daalik nimanka maraba hadday heerkaa gaadhay oo kalsoonidii dhexda nada ahaa dhimatay oo niman shar badan ay yihiin oo annagiina na neceb annaguna aanu necebna na habaaraya annaguna aanu habaarayno haddee markaa maanu seef kaga shaqayno halkaaba hadduu xaalku gaadho maxaan ka dhowranayn maan seef kaga shaqayn nebigu wuxuu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh laa maa aqaamuu fiikum asalaa buu nabig ur sal lay slm maya buu nabig ur sal lay slm seef ha qaadina hana la dagaalamina intay salaadda oogayaan dhexdiinna intay salaadda oogayaan maya buu nabi ur sal lay wasalam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam alaa man waliya man wli man waliya calayhi waalin fara'aahu ya'tii shayئa min macsiyat اllah فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع ولا ينزعن يدا من طاعته روحي عدون مسؤولية دي صلاة عد مسؤول أنغض عد باولي والي لوغر دقيو أمير بو أنغض ومضح بو أنغضي نينكاجي أمير تكون مضح دكوا واحد أركت إساقوا معصية الله إيماني خمرد وعبا وازينيستا ربض وقاتا معاصب وقلا دد كودلا جور إيا الظلم بو كوكعا yacni macaasi buu samaynaya iyo yani waxa dulmi buu ku kacay haddaad aragta buu nabi uri sal lay slam ninkii madaxda ku ahaa isagoo sidaas samaynaya macsiyada uu samaynayo uun karahayso laakiin ha ka hoos bixinoo daacadii iyo yeelitaankiiyo ka amar qaadashadii aad ka amar qaadan lahayd ha burinin hana ku kicin soo ma jeed yacni waxa weeyaan daacadiisa gacan ha ka siibin oo ha ku kicin wey macnaha ha ku amar diidin amaa macsiyada uu la imaanayo iyada karaahayso macsiyada uun karaahayso saas way macnaha ayib amarka laftiisa aad ka amar qaadanayso waa markuu ku amro daaca ilaahi subxana wa tacaala hadduu macsiyo ilaahay ku amro laga yeeli maayo laakiin adiga unbaa ku amar diidiyoo qaadan maysid mooye intaad abaabul samayso ood koox urursato oo duurka gashood hub qaadato la dagaalami maysid adigu waxaad tidhahdaa warniyo waxaad ii amrayso waa macsiye yeeli maayo bas hadduu ku dilo arag hadduu ku daayo alla ku fakiyana arag laakiin macsiyadaa uu ku amray ha yeeli wax intaa ka badanse ha ku tillaabsan saasaa nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh u leeyahy xadiidka ibnu cumar cinda shaykhayn bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay waslam alsamcu walطaaca cala almuslimi fima axaba wakariha ruuxa muslimka ah waa inuu madaxda maqlo amarkoodana yeelo ama wuxuu jecel yahay oo uu rabo ha amreen ama wuxuu necab yahay ha amreen wuxuu nebigu yuri sal ly slam maa lam yu'mar bimacsiyatin haddayna macsiyo aan la amrin ruuxaas fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca buu nebigu sal lay slam haddii markaa macsiyo lagu amro maqalna ma jiro yeelidna ma jirto laakiin waa bikhusuusi macsiyadaa uu ku faray wey macsiyadaa uu ku faray un baadan kaga amar qaadanayn ee amarkiisii oo dhan jebi maaha waxba ha ka yeelin maaha laakiin taa-un markaa uu ku amrayo ha ka qaadanin liannahu inama aacatu fi lmacruuf waay laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq abuu darsoo nabigu kuma dhihin sal lla alay wasalam madaxda maqal amarkoodana yeel dhabarkaaga ha garaaco xoolahaaga ha qaato ha ku dulmiyo amarkiisa ha ka bixi saasuu nabigu yih sl ly slm xataa hadduu ku dulmiyo annagu reebel baanu nahay oo sibuu noogu yar buu noo yara fiiriyey iyo wuu nagu yara istaagay iyo wuu naga eexday saas daraaddeed jabhad baanu samaysana duurkaan gelina waa la dagaalamaynaa ma soconayso ansaar nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa laydinka eexan doonaa ee sabra buu nebigu yuhi sal lla alay wasalam ilaa aada xawdka igagala kulantaan ma dhihin iska celiya xaqiisana raadsada saas way macana xaqaaga waxaad ka raadsan ood la dagaalamo intaad heli karto aad iska celin hadduu ruuxa ku dulminaya uu yahay dadka yacni ruux dadka ka mida ah. laakiin waxa ku dulminaya hadday dawladdii tahay dawladda la dagaalamin maysid dafcinna maysid awoodna iskaga celin maysid haddii aad dariiq silmiya xaqaa ku raadsan kartana raadso haddii kaleeto waa inaad sabirto xataa talqa rasuulu sal alla alay waslam bilxawd saas way macnaha sababtu maxay tahay oo loo leeyahay madaxda yaan lagu kecinoo seef loo qaadanin sababtu waxa weeyaan madaxda markii lagu kaco inta mucaarado la samaysto jabhado la samaysto oo lala dagaalamo fasaad fara badan inuu dhacayo shaki miyaa ku jira ya fasaad badan baa dhacaya dhiig badan baa daadanaya dhul badan baa kharaabaya hanti badan baa baaba'aysa dhul waxaa laga yaabaa isagii inta la rido oy ka xoog bataan ayagiina inay waxba samayn waayaan oy qoorta isla galaan sida innagayna haysatoo kale soo ma oo markaaba ay ka dhacdaba meeshiiba in laga qaxoo laga cararo waa su-aale marka nin madaxa oo jaa'ir ah oo jawrkiisa iyo dulmigiisa dadka qaarkii uu ku dhacayo iyo dawlad la-aan fasaadkeeda kee roon ya ma dawladdu ha jirto nidaamkuna ha jiro jawrkiisa iyo fasaadkiisa iyo fisqigiisa dawlad la-aan buu dhaamaa soo saas ma dhiig daata nin kasta oo xun nin kasta oo xun dawladdaa awooddeeda unbaa unbu unbuu macnaha ku gabbanayaa mooye maalinkii dawlad la waayo nin kasta oo xun baa jaanisaleya nidaamku marka wax badan buu madaxa kaga fadhiyaa Ah, wax badan buu madaxa kaga fadhiyayo oo celinaya balaayada haddii meesha ma nidaamka meesha laga saaraay balaayadaas oo dhan baa soo baxaysa kabtayda ma aragtin baa ka dhec sida soomali ku dhacdo kale soo arta kabtaydi maaragtaan ka dhec saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa culimmadu yidhahdaan yani waxaa la yidhahdaa sittuuna sana biimaamin jaa'irin khayru min laylatin waaxidatin bilaa imaam lixdan sano oo imaam jaa'ir ah uu ku haysto ayaa waxay dhaantaa hal hibe hal habeen oo imaam la'aan iyo madax la'aan ah hal habeen oo dawladdu ay burburto waxay ka daran tahay lix lixdan sano oo dawlad daalimaa ay dhulka ka taliso halkaa habeen baa ka daran ilaan halkaa habeen wax la reebi ma jire soo ma balaayo la garan waayo mooryaan iyo jiri iyo dhuljiif iyo waxaynu garan weynay ooba laisweydiinahayaba talow maba ku dhex jireenba dadkaba weliga si kasta haddii loo saadeeliyo loo taxliiliyey heerkaasaa la gaadhi doonaa weligii nin ku fikray ma jira soo ma dad muslimiinaa ah waxani ku dhex jiraan ama soomaali bay dadkani ku dhex jiraanna weligeed maskaxda kuma soo dhex soo sidaas maha laakiin maxaa dhashay waxaad arkaysaan baa dhashay laa dhul baan jirin walaa qaran baan jirin walaa dadnimaan jirin walaa diin baan jirin wax walba intay baaba'een baa intii ugu dambaysay hadda macnaha lasii qarramsanay hariibna ma aha ilaahay subxaana wa tacaala kadib inuuba gaalo ku sallidoo dhulkaba gaalo loo dhiibo leanna sunanka ilahay baa saas muslimiintu markay birta iska waraabiyaanoo is cunaan caadatan waxaa la yaqaanaa cadow shisheeyaa bannaanka inta laga keeno dhulkiiba in la makaniyo oo aqrab mithaal waxa weeye ondulus sooma ondulus yacani waxa weeyaan dhulkan sbain iyo burtuqiiska iyo dhulkan muslimiintaa iska laha soo maha muxuu gacanta kaga baxay oo gaalada uu gacantooda ugu noqday leanna waxa weye muslimiintii deganaa baa islaayey iyagaa isbaabi'iyey dawlad dawlad iyo gobol gobol bay noqdeen markay eber iska dhigeen bay gaalada isu kaalmaysteen qoladii laga adkaaday baa gaalada u galay gaaladii bay soo kaxaysteen kuwii kaley ku burburiyeen qoladii markay ka takhalluseen bay gaaladii iyagana ku soo jeesatay markaasa iyagiina cuntay ka takhallustay dhulkii sidaasuu gacanta kaga baxay soo ma jeed yacni waxa weeyaan marka waa sunna rabbaaniya xadiid xasanay ku soo aroortay nebigu sal lla lay waslam inuu yidhi ummadda islaamku markay isdisho oo iyadu islayso cadow alla wuxuu ku sallidaa iyada aan ahayn oo bannaanka ka yimid saas macnaa marka malaha waxa weeyaan fusuul kale oo soo socota ilaahay subxaana wa tacaala sharkaa inaga badbaadiyey fusuul kale oo soo socotaoo la sugaya waa jiraan saas macnaa marka yacni qasadkan kalena muxuu yahay qasadkan kalena waxa weeyaan islaamku mar walba meel foog buu wax ka fiiriyaa xiisaha iyo xamaasadda iyo yacni waxa weeyaan tollo ayay iyo yacni waxa weeye fiiro dhow iyo indha ku garaadle iyo waxaasi miisaankiisu maaha meel fog baa wax laga fiirinaya imaamkan jaa'ir ha ahaado ha loo dulqaato ilaahay subxaana wa tacaala ha la baryo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala haddaad hagaagtaanoo xaggiinna salaax laga helo mada madaxan faasidka ilaahay waa idinka qaadaya salaaxii buu mid saalixu ilahay idin keenaya leanna waxa weeye isaguba meel fog kama imaanine idinkuu idinka dhashay soo ma waxa ilaa iyo hadda garab taagane taageersanna waa idinka soo ma bal waxa weeye inuuba kuwii ugu roonaa yahay baaba dhici karta kuwa kasii daran baa bulshada ku jira soo ma see wax ku hagaagayaan marka waa inay bulshadu hagaagto waa inay bulshadu hagaagto muhimmaddu marka waxa weeyaan walaa yarawna alkhuruuja calayhim bisayfi seef in lagula baxo madaxda ahlu sunnuhu ma arkaan wain ra'ow minhum haba ka arkeen xaggooda alcuduula leexasho can ilcadli cadaaladda laga leexday ila aljawri loo leexday dulmiga iyo walxayfi ah, yacni waxa weeyaan xaqdarro iyo dadkoo cadaalad darro lagu maamulo iyagoo u leexday haba arkeene lalama dagaalamo bal dulmigooda waa loo sabraa waa goorma waa haddaynan gaalnimo u bixin hadday gaaloobaan oo ninka madaxaa ah fujuurkiisa iyo fisqigiisu uu gaadhsiiyey inuuba diinta ka baxo oo shay naaqid oo islaamnimadiisa jebiya oo buriyo uu ku dhaco iska cad markaa markaasi waxa weeyaan sidii looga takhallusi laha waa in laga shaqeeyo xadiiska nabigaa kutusaya salawatu rabbi wasalaamu calayh afalaa nunaabiduhum bisayfi markuu saxaabigu yidhi maxay muxuu nebigu yidhi ya laa maa aqaamuu fiikum salaa inta ay dhexdiinna salaadda ku oogayaan salaadda oogiddeedu astaan waxay u tahay islaamnimadii salaadda markuu ka tago waa maruu gaaloobay sooma sidai xadiistii kale kutu xadiiskii jaabir fi saxiix muslim ay ku tusayaan riwaayada kalea sii caddaynayso xadiiska kalea sii cadaynayo nebigu yuhi sal lla alay wasalam ha la dagaalamina maa lam tarow kufran bawaaxa cindakum fiihi min allahi burhaan gaalnimo iska cad oo burhaan cad oo xagga ilaahay ka timid aada u haysaan haddaynan ku dhicin buu nebigu sal lay slam madax hadday taas ku dhacaan xadiiska waxaa laga fahmayaa waa in la laysdhaafiyo laanna sida qur-aankuba caddaynayo gaal dad muslimiina madax uma noqon karo mana maamuli karo ma maamuli karayn ayib waa in marka ay ka shaqeeyaan muslimiintu madaxan gaaloobay ee diinta ka baxay ee burhaanta cad loo hayo ma aha shak ijtihaadna ma aha burhaan cad baa loo hayaa naaqid inuu ku dhacay diinta uu kaga baxayo markaasi waa in la oo macnaha waxa weeyaan muslimiinta madax loo dhiibo loo sameeyo madax muslima loo sameeyo gaal ilan suldaan iyo kuma leh awood kuma leh uu muslimiin ugu taliyo saas macanaa ayib haddii marka la awoodi karayo oo maluhu u badan yahay haddii tilaabo la qaado in layska tuuri karayo markaasi waxaa muslimiinta laasim ku ah inay ka shaqeeyaan ninka madaxdee gaaloobay inay meesha ka tuuraan shakina male inay mafaasida imaanayso laakiin mafaasidda imaanaysaay dannu lghaalib waa inuu jiro maluhu u badan yahay in meesha la dhaafin karo haddii dannulkhaalib ayna jirinoo tabar markaa ayna jirin awood meesha lagaga tuurana aan la haynin ninkiina uu gaaloobay maxaa la samaynayaa waa in markaa loo diyaargaroobo la sabro inta awood laga helayo icdaadna la sameeyo sidii meesha looga tuuri lahaa laakiin in lagu raalli noqdo xukumkiisa isagoo kaafir oo gaal ah oo sidaa lagu daayo sidii meesha looga qaadi lahaana taladeedii iyo aan macnaha la samaynini xadiidka nabigay khilaafsantahay salawatu rabbi waslamu caleyh leanna xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda in markaasi khuruuj lagu samaynayo seefna loo qaadanayo meeshana laga tuurayo maxaa yeelay gaal muslimiinta uma taliyo macnaha umana talin karayo fadal sheekh aadan wayarawna waxay arkayaan asxaabu alxadiidku oy ictiqaadinayaan qitaala alfi'ati kooxdii la dagaalankeeda albaaqiyati ee nidaamka ku baxday kooxda la dagaalankeeda ayay ictiqaadsan yihiin in lala dagaalamo xataa tarjica ilaa ay noqoto ilaa taacati alimaami imaamka maqalkiisa iyo yeeliddiisa ilaa ay u soo noqoto imaamkii alcadli ee caadilka ahaa alfi'a albaaqiya waxaa la yidhaahdaa alfi'a alkhaarija cala alqaanuun koox awood leh xoog leh oo nadaamka jira iyo qaanuunka jira ku baxday oo ku kacsan oo awood leh taasaa waxaa la yidhaahdaa alfi'a albaaqiya awood bay leedahay nadaamkii markaa jirayna way ka soo horjeedaa fi'a albaaqiya la yidhahda kooxdaasi marka waa in lala dagaalamo ilaa ay ku soo noqdaan amarkii madaxa madaxa muslimiinta amarkiisii iyo daacadiisa ilaa ay soo hoos galaan waa in lala dagaalamo saas way macanaha ayib asal waxaa u ah masalada iyadaa aayaddii qur-aanka alla yihi subxaana wa tacala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahuma cala اlأkhraa faqaatiluu alatii tabqi xataa tafiya ila amri illah midda yacni waxa weeyaan la kari la-yahay la dagaalama ilaahay amarka ilahay usoo noqoto imaamka marka qolada ku kacsan ee macnaha waxa weeyaan yacni nidaamkii jiray inay burburiso doonaysa waa in imaamka iyo madaxa garab la siiyo kooxdaas sidii awooddeeda loo jebin lahaa daacada iyo dawladdana loogu soo hoos celin lahaa saas macnaha walow mu'miniinba ha ahaadeen kooxdaasi muslimiin ba ha ahaadeen waxaa kaloo kutusaya nebigu sal ly waslam cali bni abi aalibin radia allahu canhu waa kii sheegay inuu la dagaalami doono khawaarijta fi baaqiya bayna ahaayeen fia baaqiya bay ahaayeen waxaa kaleeto oo nebigu ku tilmaamay sal ly waslam reer shaam oo cali bni abi aalib la dagaalamayay wuxuu ku sheegay iyagana inay yihiin fia baaqiya oo waa xadiiskii wayxa camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yani waxaa soo saaray bukhaari iyo axmed min xadiid abi saciidin alkhudri nebigu wuxu uhi sal lla slam camaar waxaad dili doonta koox yacni waxa weeyaan alfi'a albaaqiyaa dili doonta ficlan waxaa dilay reeshaan baa dilay reeshaan baa dilay yacni waxa weeyaan yacni marka wuxuu ku tusayaa oo loo deliishanayaa in yacni kooxdaas nidaamka ku kacsan si ay nidaamka ugu soo hoos noqoto in lala dagaalamo oo garab lagu siiyo dawladdii inay ama ka takhallusto ama nidaamka dib ugu soo celiso ayib sababta loola dagaalamaya maxay tahy sababta loola dagaalamaya haddii la yidhaahdo kuwaasi nidaamka ku kacay ee awoodda leh ee la dagaalamaya dadweynihii lama dagaalami kartaan oo waa dad mu'miniinoo dhiiggoodu idinma bannaana inaad daadisaane faraha ka qaada hadda waxa weeye dawlad walba koox baa ku kacaysa kadibna way dabagembinaya soo ma dadweynihii haddii la yidhaha farha saarinee daaya kooxdaasi meesha soo socotee wax burburin rabta daaya haddii la yidhaha waa yani waxa weye meesha hadday yimaadaan wixii o dhan bay ka takhallusayaan nidaamkii bay jebinayaan nidaamka ilaalintiisuna waa shay loo baahan yahayoo waa shay kifaa in la ilaaliyo loo bahan yahy bulshadaa laga rabaa inay ilaaliyaan nidaamka ilaan wixii o dhan baa ku dhisan noloshee dhan baa macnaha nidaamkaa ku dhisan saas macnaha marka alfi'a albaaqiya oo nadaamka ku kacsan in ay la dagaalamaan iyo la dagaalankeeda ilaa ay daacada imaamka ku soo noqoto ayaa ahlusunna ka mida usuushooda ka mida oo waa lagu kaalmaynaya imaamka waa lagu kaalmaynaya laakiin waxay leeyihiin xugum khaasay leeyihiin oo marka lala dagaalamayo sidii gaalada axkaamteeda oo kale lama siiyo shawkadooda awooddooda in la jebiyo unbaa la rabaa keliya saas daraaddeed kii dhaawacma la israacin maayo la dhaawac tiri maayo waa in la soo qaadoo la daaweeyo markay jabaan oo burburaan ciddii laga qabto oo nolol lagu qabto la dili maayo xoolahoodii laga qabsaday la xalaalaysan maayo iyagaa dib loogu celinaya leanna wax weeyaan yacni maslaxada unbaa keentay in lala dagaalamo mooye axkaam gaalo ma leh axkaamtii gaalada la siin maayo keliya waxaa la doonaya fasaadka ka soo socda ay soo wadaan oo nadaamka inay burburiyaan ah fasaadkaa in laga hortago umbaa la roga kiina wuxuu ku dhacayaa awooddoodii marka laga takhalluso hadde maxaa loo sii daba socdaa marka xoolana laga qaadan maayo dhaawacana la israacin maayo yacni wax weeyaan maaragtay eh, kii carray xataa laga daba tegi maayo markay jabaan kii carra inta laga daba tago lasoo dili maayo khalaas ilaana yani muhimmaddii la raba waa la gaadhay macnaha marka fi albaaqi la axkaam bay leeyihin macnaha khaas leeyihin wayarawna waxay arkaan qitaala alfi'ati albaaqiyati xataa tarjica ilaa ay noqoto ilaa taacati alimaami imaamka yeelidiisa ilaa ay u soo noqdaan imaamkii alcadli ee caadilka ah ayib wayarawna ahlu sunnuhu waxay arkaan alkafa yani waxa weeyaan dayn alkafa ka reebtoomid camaa shay laga reebtoomo shajara yacni dhex maray bayna asxaabi rasuuli llahi sal lla alay slam nebiga saxaabadiisa dhexdooda wixii maray oo dhacay in macnaha laga laga gaabsado wa tathiira alalsinati iyo carabyaalka in laga dahiro can can dikri maa shay sheegiddiisa in carabka laga dahiro o laga ilaaliyo yatadammanu yacni dimnisanaya oo keensanaya cayban ceebayn lahum saxaabadaa la ceebeeyo wa naqsan iyo dhimanaan fiihim saxaabada dhexdooda masaladan waa masalada la yidhaahdo wixii saxaabada dhexdooda maray oo dhexdooda dhacay waa in carabka laga ilaaliyo oo aan saxaabada la ceebaynin masaladii saxaabaday daba joogta masaladii saxaabada daba joogtaayo oo saxaabada dhexdooda maxaa dhacay nebigu markuu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi fitan baa dhacay oo nebigu sii sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh inay dhici doonaan saxaabada dhexdoodii munaafiqiin iyo balaayaa ka shaqaysay waa isku dhaceen dagaalkii jamal baa dhex maray dagaalkii sifiin baa dhex maray fitan noocaas oo kale baa dhacay fitankii saxaabada dhex maray iyo waxyaalihii ay sameeyeen inta la dabagalo in qayb la eede qayb macnaha la dhaleeceeyo ama la duro ama wax laga sheego ama carabkaba lagu macnaha waxa weye lagu qalo oo lagu tacniyo maya wixii saxaabada dhexdooda dhacay ahlusunna waljamaaca waxay leeyihiin sida ilaahay gacantannadaba uga ilaaliyey dhiiggooda baa carabkanaga uga ilaalinaynaa wax ka sheegood leanna labada kooxood labaduba mujtahidiin bay ahaayeen reer shaam oo mucaawiya hogaaminayana mujtahidiin bay ahaayeen cali bni abi taalibna mujtahid buu ah reer shaam waxay ahaayeen mujtahidiin ijtihaadku la khaldamay soo ajir ma laha ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a falahu ajrun soo ma cali bni abi aalibna wuxuu ahaa mujtahid musiiba buu ahaa soo ma asaguna falahu ajraan waay labaduba waa ijtihaadeen ikhlaas bayna u jeedeen diin ilaahay xaqiijinteeday u jeedeen maynan fasaad iyo xumaan wadanin ayib maxaa ku tusaya cali bni abi aalib radia allahu canhu inuu gar lahaa oo musiib u ahaa waxaa ku tusaya axaadiista nebiga salawaatu rabbi waslam aleh sida xadiiskii marka aan sheegaynay fii saxiixi albukhaari wa musnadi axmed can abi saciidin alkhudri nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam wayxa camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya reer shaam baa dilay ciidankii mucaawiyaa dilay taasi waxay ku caddahay reer shaam iyo mucaawiye ciidanku watay in laga gar lahaa oo cali bn abi aalib uu gar lahaa waxaa kaleeto sidana kutusiya xadiidka saxiixa nebigu sal lla lay slam khawaarijta markay bixitaankeeda uu ka hadlayay wuxuu yidhi xilli laba kooxoodoo waaweyn oo mu'miniina ay islaynayaan ayay khawaarijtu bixi doontaa markaasaa nebigu wuxuu daba dhigay yacni tuqaatiluhu yacni awla طaa'ifatayni bilxaq labada qole ishaysa qolada xaqa iyo xaqa yacni u xaqnimo leh laba qolada garta leh qoladaasaa la dagaalami doonta khawaarijta buu nabi uri sal lla alay slam mar reeshaan baa la dagaalamay mise cali bin abi aalib baa la dagaalamay cali bin abi aalib baa la dagaalamay qoladii ka soo horjeedday inuu isagu garta iyo xaqa ka lahaa buu xadiiskaasina nas ku yahay laakiin haddii la yidhaahdo cali bin abi aalib iyo ciidankii la socday baa gar lahaayoo xaqu xaqa ku taagnaa ma waxaa ka dhalanaysa reer shaam iyo mucaawiyo in macnaha yani waxa weeye la caayo ama wax laga sheego ama la duro miyaa ka dhalanaysa maya kama dhalanaysa waa in la yidhaahdo ayaguna mujtahidiin ijtihaadku la khaldamay bay ahayd ilaahayna subxaana wa tacaala waa u dembi dhaafayaa biidn illahi saasaan u rajaynaynaa yacni kooxdan kalena koox musiibiina bay ahaayeen wixii iyagoo dhexdooda dhacayna waan ka afaysanaynaa oo waan ka gaabsanaynaa dhexgeli mayno kooxna duri mayno ninna gooni wax uga sheegi mayno wixii sidiiba ilaahay gacantanada uga ilaaliya dhiiggooda baan carabkanagana uga dhowraynaa inaan asxaabu rasulillahi sal lay slam wax ka sheegno saas manaa saas manaa waa waa asal usuul ahlisunna waljamaca ka mid lagama wada marka saa la leeyahay macnuhu ma aha labada kooxood lama yaqaano tii gar lahayd iyo tii xaq lahayd iyo tii khaldanayd iyo tii saxnayd lama yaqaano maaha aha macnuhu macnaha lagama wado macnaha waa cad yahay oo nusuustu ku cad yahay qolada saxsanayd iyo qolada khaldanayd waa cadday laakiin waxaa la diidan yaha waxa weeye inaad labada qolo midkood ku kala tagto aada durtood wax ka sheegtood carabka ku qasho nabadgeliyo waxaad tidhaahdaa qolona waa ma'juuriin biajrin qolana waa ma'juuriin biajrayn labadubana yacni waxa weye waa inay carabkaa ka nabadgalaan wayarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu alkafa ka reebtoomid iyo ka gaabsi camaa shay laga laga gaabsado shajara dhex dhacay bayna asxaabi rasuuli llahi sal lla lay slam rasuulka saxaabadiisa dhexdooda dhacay in lacar laga gaabsado iyo wa tathiira alalsinati carabyaalka in laga dahiro can dikri maa shay sheegiddiisa in laga dahiro yatadammanu yacni waxa weeyaan yacni keensanay cayban ceeb lahum saxaabada la ceebay wa naqsan iyo dhimanaan lahum saxaabada dhimanaan lagu sheego dhimanaan iyo ceeb saxaabada lagu sheego wixii keensanaya in carabka laga dahiro waxaa ku tusaya xadiidka cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu oo tabaraani uu soo saaray sheekh albanina caleyh raxmat ullahi uu taxsiiniyey bimajmuuci turuqihi uu nebigu yihi sal alay wasalam idaa dukira asxaabii faamsikuu buu nebigu yuri sal lay slam idaa dukira asxaabii faamsikuu saxaabadayda marka la sheego gaabsada buu rasuulku yuri sal lay slam gaabsada carabka gaabsada oo adinka gaabsada oo macnaha aada isu ilaaliya nabigu saasuu leh salawatu rabbi wasalam waa xadiid xasana bimajmuuci turuqihi sheekh albani caleyh raxmat si fiican buu kaga hadlay silsilada saxiixada ah yani waxa wey raqamka soddon iyo afar